waman tabicahum bixsaanin ilaa yowmi اddiin ama bacd waxaan kusoo jeednay kitaabka sharxu qatri nada baabu tamyiisaan ku dhex jirnay wa min tamyiisi alcadadi cadadka tamyiiskiisuu ka mid ahaaday tamyiisu kam kam tamyiiskeeda kamta alistifaamiyata oo istifaamta loo nisbeeyey tamyiisu camdadka waxaa ka mid ah kam istifaamiya tamyiiskeeda maxaa yeelay kamta waxaa loo isticmaalaa cadad ah kamta waxaa loo isticmaalaa kinaayo oo cadada looga kinayooda wa min tamyiisi lcadadi cadadka tamiiskiisuu kamid ahaaday tamiisu kam kam tamiiskeeda kamta alistifaamiyati oo istifaamta loo nisbeeyey kamta istifaamiyada tamyiiskeedu waa tamyiis lcadad wadalika kownuu tamyiisihaa min tamyiisi alcadad ka mid ahaanshada uu tamyiiskeedu kamid ahaaday tamyiisulcadad haabitun waa sugnaaday maxaa yeelay liana kam kam fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalay ahaatay kinaayatun ka waramid weeye sarbeebid kinaayatun sarbeeb weeye can cadadina la sarbeebaa cadadkoo majhuuliljinsi jinsigiisa laga jaahil yahay walmiqdaari qadarkiisana laga jaahil yahay sideeda iyada waxaa loo isticmaalaya cadad ah ee waan la sariixinayna waa sarbeeb marka sidaasaa keenayda maadaama cadad loo isticmaalaa tamyiiskeedu inuu tamyiisulcadad yahay oo waxa uu fasiraa uu yahay cadad ilaa ayadaa waxaa loo isticmaalaa cadad majhuululjinsi walmiqdaar cadad aan jinsigiisa iyo qadarkiisa midna la garanay wadalika kownu tamiisiha min tamiisi lcadad haabitun waa sugnaaday lianna kam kam fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalay ahaatay kinaayatun sarbeebid weeye can cadadin la sarbeeba cadadkoo majhuuliljinsi jinsigiisa laga jaahil yahay walmiqdaari qadarkiisa laga jaahil yahay wa hiya kamtii kaa'inatun calaa darbayni laba nuq korkood ay ahaatay istifhaamiyatin ay ahaatay ka bedelo walaykum salam waraxmat ullah istifaamiyadaasoo bimacnaa ayi cadadin ahaatay ah, waa istifaamiye oo macnaheedu yahay meeqa ah, meeqa uu yahay macnaheedu istifaamiye oo macnaheeda loo isticmaal uu yahay waa meeqa imisa com waa saas macnaheedu istifaamiyatin ayay ahaatay istifaamiyadaasoo bimacnaa ayi cadadin ahaatay meeqa ah, wayastacmiluhaa istifaamiye waxaa isticmaalaa man qof yas'alu weydiina can kamiyati shayi shayga qadarkiisa shay shaygu intuu leeyahay qof raba inuu ogaado akamta istifaamiyada isticmaala oo yidhahdaa kam waa imise wey kam waa imise macnaheed wey wa khabariyatin iyo khabariye ayay ahaatay khabariyadaasoo bimacnaa kaiirin ahaatay in fara badan wayastacmiluhaa khabariyo waxaa isticmaalaa man qof yuriidu doonaya aliftikaara fan iyo wa takhiira badin Ah, kair fara badan qof dhaha a isticmaala kam khabaryaana kaira loo isticmaala wa tamyiisulistifaamiyati istifaamiyada tamyiiskeeda mansuubun waa mid la kordhigay mufradun oo la kali yeelay kamta oo istifaamiyada tamyiiskeedu waa mufrad mansuub ah, ah ka axadda cashara tamyiiskeedii oo kale wey wa tamyiisulistifaamiyati istifaamiyada tamyiiskeeda mansuubun waa mid la kordhigay mufradun oo la kali yeelay taqulu waxaa leedahay kam imise cabdan min cabdin malagta aada milkade calaamatu istifhaamna waa ku daba dhige kam imisa cabdan min cabdin addoon cabdan marka waana mufrad waana mansuub tamiiskeedii weeye marka kam markii la dhahayey shayga lagu weydiinayaaba cadad ahaaba cadadkii waa kaasa kamtaasa kuu fasira wa kam imise daaran min daarin oo guri aad banayta dhistaad leedahay meeqa guriyaad dhistay kam imisa daaran min daarin oo guri aad banayta dhistay calaamat istifhaamna waa daba dhigeen wa tamyiisulkhabariyati khabariyada tamyiiskeeda makfuudun waa mid la hoos dhigay daa'iman weligiisba iska hoos dhigayi laakiin marna mufradu noqon marna majmuuc wa tamyiisu lkhabariyati khabariyada tamyiiskeedu makfuudun waa mid la hoos dhigay daa'iman weligeed uma taaratan mar yakuunu tamyiiskeedu wuxuu ahaana majmuucan ha mid majruur aho majmuuco la jamciyey wadalika mithaalkiina ka tamyiisi lcashara wadalika majmuucaasu dhe wadalika majmuucaasu ka tamyiiz alcashara cashare tamyiiskeedoo kale weeye iyo famaa duuna wixii ka hooseeya casharatu rijaalin tiscu niswatin cashara iyo waxa ka hooseeya tamyiiskoodu wuxuu noqdaa jamac majruur ah oo mudaafulehi u ah jamac majruurhu noqdaa marka sidaasoo kaleeto kamta khabariyada jamac oo majruuraho mudaafulehi waa noqdaa waa noqdaa taqulu waxaa leedahay kam cabiidin addoommo badana fara badan ah addoommo malagta anugu aan ka waxa wey cabidin ir waa jamc majruura ah, cabidin ah, kamaa taqulu sidaad uleedahay casharata acbudin toban adoon aan malagtu milki soo ma tirahdid casharata tata ku darto acbudin ila waa jamcu cabdin waa mudakr waxa la tirinaya mudakra mar haddii waxa la tirina mudakr yihiin taad ku dara ismuxadadka waa cagsulqiyaas sidaad u tiraahdo cashara iyo hoos uga sii soco wa halaaata acbudin saddex adoon aan malagtu milkiya alaaata acbudi alaaha sow ma noqon tamiiskeedii acbud oo jamc majruura ah saas oo kale kamta khabariyadaana noqona wa taaratan marna yakunu wuxuu noqonaa tamiiska khabariyada mufradan majruuran aha mufradan ayuu noqonaa wadalika miaalkiina wadalika mufradkaasu dhe wadalika mufradkuna ka tamiis ilmia mia tamiiskeedoo kale weeye iyo famaa fooqa wix ka koray sida alf oo kale alfu rajulin aad leeda rajulin Ah, mia iyo alif iyo tamyiiskoodu waa mufrad waana majruur marka sidaasoo kale kamta khabariyada mufrad majruura tamyiis u noqon kara taqul waxaa leedahay kam cabdin addoon badan ah fiili kam cabdin cabdin waa mufrad soo ma jeedid waana majruur kam cabdin addoon badana ah, malagtu aan milkiye calaamsi istifaamna wax ka ilaale ee ku qorimay lama ahan istifaamiye ha istifaamiye ma aha ee waa kam khabariye marka calaamatul istifaamka ad ka ilaashane aad ka ilaashane kamaa taqulu sidaad u leedahay mi-ata cabdin boqol addoon aan malagtu milkii fiiri mi-ada sow mufrad uma idaafeydid oo majruur ah mi-ata cabdin sooma tiraahdeed kamta qabariyadaanaan kam cabdin aad leedaha ayadan wa alfa cabdin kun addoon aan malagtu milkii fiiri wa alfa cabdin alfa waa ka koraydaa boqolkii soo maaha sow mufrad majruura tamiiskeedi ma noqon saasoo kale kamta qabariyada mufrad majruur ay u noqotaa wayajuusu waxaa banaan khafdu tamyiisi kam kam tamyiiskeeda in loo hoos dhigo kamtii alistifaamiyata istifaamta loo nisbeeyey idaa waqtigii uu banaan yahay dakala uu galo calayhaa kamta xarfu jarin xarf jar kamta istifaamiyada ayada hadii xaraf jaar galo oo ayadu majruuro ay noqoto tamyiiskeeduna majruuru noqon kara tamyiiskeeduna majruuru noqon kara wayajuusu waxaa banaan khafdu tamyiizi kam kam tamyiiskeeda in la khafdiyo lahoos dhigo kamti alstifaamiyati istifaamta loo nisbeeyey waa kamti aan nidhi tamiiskeeda waa mansuub mufrad mansuubuhu noqona aan nidhi maray banaanta in la khaftiyo tamiiskeeda waa goorma waa iyado hadday majruuro noqoto oo xarafkear ka hormaro iyada waa goorma idaa dakala markuu galo calayhaa kam istifaamiya xarfu jarin taqulu waxaa leedaha bikam dirhamin meeqa shilin bikam kamtiya mogta xarafkear galaye dirhamin iska dheh haye dirhaminta yaa jiray ma kamta mudaafo dirhamin waa weligaa hamoode kam dirhamin meeqa shilin aada ishtarayta ku gadatay calaamatu su-aalna daba dhig walkhaafidu uu yidhi dirhaminkan kan kan hoos dhiga walkhaafidu kan hoos dhigaa lahu dirhamin min weeye aada leedahay mudmaratan xaal ay tahay mintaas mid la idmaaray waa min maxduufaaw min maxduufaha hoos dhigayda walkhaafidu kan hoos dhigaa lahu dirhaminta oo tamyiiska lahu litamyiisi aad leedahay waa dirhamin lahu litamyiisi midka hoos dhiga min weeye mudmaratan xataa mid la idmaaray lalidaafatu idaafa maaha hamoodin kamta in la idaafeeyey oo mudaaf ilaahi uu yahay weliga ha u qaadan lalidaafatu idaafada maaha qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lizajaad athaali nuuca sadex makaanka sadexeeya oo lagu malayna athaaliu midkaa saddexeeye taalikaasoo min madaani tamyiisilmufrad tamyiisulmufradka meelaha lagu malayna oo u dhaqo laga fiiriya ka mid ah athaali makaanka saddexeeye taalikaasoo min madaani tamyiisilmufrad tamyiisulmufradka meelaha lagu malaynaya kamid ahaaday mee ma shay weeye dalla tusay calaa mumaahalatin isla mid noqosho shay shay inuu lamid yahay tusa mumaathala wixii tusa gadaalkooda waa dhacdaa ahaaliu makaanka saddexeeya haalidkaasoo min madaani tamyiisilmufrad tamyiisulmufradka meelaha lagu malaynayo ahaaday maakii weeye dalla tusay calaa mumaahalatin wadalika mithaalkii naxwi qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacala ilaa waa sare ilaah uu yidhi walow jina aanba la nimaadno bimilihi asagoo kale badda oo kale cadadan min jihati cadad xagga tirada madadan min jihati madada xagga siyaadada walow jina aanba la nimaadnu ilaah yidhi baan rabna aan la nimaadno bimili mili lbaxri badi oo kale madadan xagga siyaadada fii mili so tusima isla mid noqosho badaan iyo badda lala imaana isla mid inay yihiin iyo wa qowlihim carabta qowlkooda ay yidhaahdeen ina lana anaga waxaa noo sugnaaday amhaalaha geelan oo kale ibila minjeedka ibil xagga geela fiiri amhaal so isla mid noqosho tusi maa tamiiska ka dambeeya waxaad leedahay waa tamyiis lmufrad wey amhaasha daatadeedu fasira daatada lagu sheega amhaalaha waa maxay amhaalaha de waa ibisha araabicu mid kaafireeya amhaalahaa haadu halkay u ilaabanay ibish ibishaa kuu fasirtay araabicu mid kaafireeya ma ladii kii weeye dalla tusay calaa muqaayaratin shaygu hadduu muqaayaro tusana tamiiska ka dambeeya tamiisudaad aad leedo naxwu ina lanaa waxaa noo sugnaaday hayraha geela mid aan ahayn ibila min jihat ibil xagga geela ha hayra soo muqaayara tusi me shay shay ka soo tusi me ina lanaa waxaa noo sugnaaday hayraha geelan kayrkeed ibilan xagga geela aw shaacan xagga ariga dhe jamcu shaatin weeye iyo wamaa keeshbaha shabaa daalika oo ah alla wixii mithli iyo kayr tusa tamiiska ka dambeeya waa tamiisudaad ad leeda waa tamiisudaad araabicu makaanka afreeya hmm, waa soo akrina waqad ashartu anugu waa kuu ishaaru ku yidhi biqowlihi hadalkayga aan idhi wa akharu wuquucihi tamiiska bicidiisa kan ugu badan ilaa ana waxaan ku ishaaray ilaa ana tamyiis almufrad tamyiis lmufrad laa yaktasu inuusan gaar ku ahayn bilwuquuci dhicin bacda almaqaadiri la dhaco bacda almaqaadiri ilaa inuu dhaco gaar kuma ahan ee meelo kaleu dhici kara waqad ashartu waxaan ku ishaaray biqowli qowlkayga aan ku idhi wa akharu wuquuci dhicitaankiisa meelaha ugu badan waxaan ku ishaaray ilaa ana tamyiis almufrad tamyiis lmufradka laa yaktasu inuusan ku gaar ahayn wa mufasiru nisbati dhehe wa mufasiru nisbati nisbada tamiiska fasira tamiisu jumla calaa qismayni kaa-inun calaa qismayni laba qaybood korkood u ahaaday wa mufasiru nisbati nisbada mid ka fasira kaa-inun calaa qismin ahaaday muxawalinu ahaaday dhehe ka bedele muxawalinu ahaaday maalimusamiinla socota adugu waa waa waa kuma bedeliyaal waa ku afar ahaaye haye maa cabdiraxmaan eh, eh, eh, waa bedel bacdiga labay ahaayeen midaa laga bedelay soo ma jeedo midaa laga bedelay muxawalin haddaa kii kale laga soo bedelay macalin cabdiraxmaanay ku timi macalin cabdiraxmaan bedelbacdi waxaa shardi ahaa in damiirla xariiro mudalminhiga u laabana awba damiirka ahay markaas looma baahno markaan ha ilaa mubdalmulugi waaba lasoo dhameeyey muxawal iyo qayb muxawal noqda labadii qaybood baa la sheegay marka la laleeyaha damiira laga maarmaan inuu bedel waxdiga la xiriirsado mubdalmiluhu u laabana waa markaan la wada sheegay mubdalmilugi markaas wey wa mufasiru nisbati nisbada midka fasira kaa-inun calaa qismayni laba qaybood korkood u ahaad muxawalin ku la soo wareejiyay u ahada iyo waqayri muxawalin midaan lasoo wareejin falmuxawalu ka lasoo wareejiya calaa halaaati aqsaamin qaybaala saddexa korkoodu ku sugnaaday muxawalun alawalukan ugu horeeya muxawaluun mid lasoo wareejiya canilfaacili laga soo wareejiyey tamyiis waagii hore tafaacil ahaa jiray wadalika mithaalki naxwu huray shayban min jihati shaybin xagga ciradu ka horay shaybatan asalkii faacil ay aheed ishtacala shaybu ra'si ay aheed shaybu faacil ay aheed aslu asalkiisu wuxuu ahaa ishtacala waxaa huray shaybu ra'si madaxa ciradiisii fa jucila almudaafu mudaafkii oo shaybu ahaa fa jucila dheh almudaafu ilayhi dheh waa soo gaabiye warkii iska soo gaabiyey fa jucila waxaa laga dhigay almudaafu ilayhi oo ara'si ahaa Ah, fa jucila waxaa laga dhigay almudaaf ileyh oo arasi ahaa faacilan a laga dhigay wlmudaafu wa jucila lmudaafu mudaafki oo shayd ahaana tamyiisan a laga dhigay marka saas usoo gaabiy lakin warka isagoo dheeran soo sharxan athani iyo wa muxawalun dhe alaa alaa alaaati aqsaamin muxawalin weeye ogow he marka falmuxawalu calaa alaaati aqsaamin qaybaalo saddex u ahaaday muxawalin uu ka bedel mid laga soo wareejiy can faacili ee awal iyo tani mubtada u keeni maydidheh iyo wa muxawalin mid laga soo wareejiyey can ilmafcuuli wadalika mithaalki naxwu wafajarnaa waan dilaacinu ilaah yidhi alarda dhulka cuyuunan ila xaggoodan ka da cuyuunan taana waagi hore mafcuulih mafcuula laga soo wareejiyey aslu asalkiisu wuxuu ahaa wafajarnaa waan diya waan dilaacinay cuyuunal ardi dhulka ilihiisii cuyuuna aan mafcuulaheed fa fucila fiihi waxaa oo kale dakarna aan oo fajucila mudaaf waxaa tira fajucila mudaafu ilayhi mafcuulan fajucila mudaafu ilayhi mafcuulan wlmudaafu tamyiisan saasaad leedahay iyo wa muxawalin ku laga soo wareejiyey can mudaafin mudaafka o gayrihimaa faacil iyo mafcuul keyrkood ah sida mutadihii oo kale laga soo wareejiyey wadalika keyrkaasu kaa-inun bacda afcal tafdiil afcalu tafdiil ka gadaal dhaca ha meesha uu dhacaa midkaas laga soo wareejiyey meel aan ahayn faacil mafcuulna aan ahayn mahalka u dhaca waa bacda afcaal tafdiil afcaal tafdiil gadaalkeedu udhaca wadalika keyrkaasuna bacda afcaal tafdiil iyuu ahaaday afcaal tafdiilkaasoo almukhbari bihi lagu qabray oo qabar ah ha waxaa la rabaa afcaal tafdiilku asagu inuu qabar yahay amaa mubtadaa looga qabray mubtado huwa mubtadaasu muqaayirun ka fogaaday oo u qayroobay litamyiisi tamyiiska afcalu tafdiirku inuu khabar yahaa la rabaa mubtadihiisuna waxaa la rabaa inuusan ku jinsi ahayn tamiiska oy kala jinsi yihin waa kaas halkaasuu dhaca muxawalka oo aan faacil iyo mafcuul laga soo wareejiyo waxaa la rabaa ismu tafdiil inuu khabar yahay mubtadihiisuna waa inuusan ku jinsi ahayn tamiiska waa inuusan ku jinsi ahayn tamiiska wadalika kaasuna ka qawlika waa hadalkaago tiraahdo zaydun zayd aktharu waa mid badan ninka xaggaaga cilm hadda aktharu ismu tafdiil soo maaha khabar sooma dhicin mubtadihiisa oo zayd ah iyo tamyiiska oo cilmi ah ma isku jinsiya ha midna waa daatu midna waa ismulmacna shaqaba mayaga iskule waa kaasa zaydun zayd aktharu waa mid badan minka xaggaaga cilman min jihati cilmin cilmiga marka waag hore mubtadu hayolole waxa leeyahay cilmu zaydin zayd cilmigiisa a ah akaru min cilmika ka badnaa cilmu zaydin marka waagi hore waxay leedahay mubtadu ahaa xudifa almudaafu wauqima almuqaamu ilayhi wauqima almudaafu ilayhi muqaamahu aad leedahay waay waxaana leedaha ismu tafdiilka tamyiiska gadaalkiisa dhacaa waa faacilun fi lmacnaa xagga macnaha waa faacil waxaa loola waa faacilun fi lmacnaa haddii ismu tafdiilka ficil loo bedelo faacil u noqon kara hadii ismu tafdiilkaas ficil loo bedelo uu faacil u noqon kara hadda waxaan dhihi karnaa zaydun zayd kahura cilmuhu fiili akhar ficilkeedu celi ha ficil ka dhig kahura wey cilmu faacil uga dhig ansaxa zaydun zayd kahura cilmuhu cilmigiisi yaa batay min cilmi kayrihi ka batay aslu asalkiisu wuxaa cilmu zaydin zayd cilmigiisa agharu badan waagii horeta marke cilman taan oo maanta tamiiska mubtaday ahaa jirtay muxawal can ilmubtada wey wa ka qowlihi tacaala weeye akharu ana aniga akharu mid badan anahay minka adiga xaggaaga maalan maalka wa acazu mid xoog badanaan ahay minka xaggaaga nafaran xagga tolka fiiri hadeer ismu tafdiilkii waa akharu waa akharu qabaru dhacay mubtadaha uu qabarka u waa ana anada mubtadahaasu wuu u qayroobo waa k waa ku jinsi maahan tamiiska ila tamiisku waa maalan ha ana waa mutakalim ka hadlaya maalanna waa maal marka isku mid maaha marka waxa weya mubtadaa laga soo wareejiyo asalkee wuxua maali aktaru min maalik waana faacilun fi lmacna oo waxaa la kara ana aniga kahura maali maalkaygiya batay soo ma jeeda waacazu wa ana aniga acazu mid awood badanaan ahay nafara min jihati nafar xagga toolka tanana waa sidoo kale acazu oo ismu tafdiila a anada maxduufada u noqotay khabar anada iyo tamiiskuna isku waa kala duwan oo isku jinsi ma ah isku jinsi maaha waxaad leedahay marka tana waa sidoo kale oo hadda waa faacilun fi lmacnaa oo waxaad dhigi kartaa ana aniga caza nafaridhe caza ficilkii weeye caza wuu batay nafarihi ama waa xoog batay fa in kaana alwaaqicu midka dhacay haduu ahdo bada afcal bacda afcali tafdiili afcalu tafdiilka gadaalkiisa huwa caynalmukhbari minhu mubtadaha cayntiisa hadduu noqdo ha ismu tafdiilka midka ka dambeeya waa caynu lmubtada haduu saas noqdo ay taasu dhacdo wajaba khafdu in la hoos dhiga waajiba bilidaafati lagu hoos dhigo ismu laleeyahay mubtad laleeyahay mudaaf tamiiskiina mudaafuley laga dhiga ma banaana tamiisin ma in lagu nasbiya hmm, ma banaan maxaa yeelay waxaan ansaxayn inuu faacilun fi lmacnaa noqdo waxaana la rabaa tamyiiska ismu tafdiil ka dambeya marka la nasbina faacilun fi lmacnaa in kanuna faacilun fi lmacnaa uusan noqon karin ma noqon karo fa in kaana hadduu ahaado alwaaqicu ismka dhacay bacda afcaali tafdiili huwa caynalmukhbari canhu kan laga qabraa oo mubtadaha cayntiisa hadduu yahay wajaba khafdu in lahoos dhiga waajaba bilidaafati lagu hoos dhigo wadalika mitaalkii ka qawlika waa inaad tirahdo oo kale maalu zaydin zayd maalkiisa akharu maalin maal u fara badan ah, maalu zaydin akharu maalin waa maal mid u fara badan sax hadda hadda waxaa loo diidaa aar maalu zaydin akharu waa mid badan maalan minjeet maal haddaad tiraa bal faacilun filmacnaa ka dhigita baadilka ka soo baxda fiir waxay leedahay maalu zaydin zayd maalkiisii kahura maaluhu maalkaas maalkiisiiya batay maalu zaydi kahura waxaa batay maaluhu maalkaas maalkiisi eber aha eber soo noqona soo ma jeedin eber waa inuusan faacilun fil macna ahayn waxaad ku garayda haley qaacidadu waxay tahay ismu tafdiili bacdu maa yudaafu ilayh ismu tafdiil horta waxa loo idaafeeyo mudaaf ilayhga gabal kamida wey sidiisa ismu tafdiili bacdu maa yudaafu ilayhi ismu tafdiil waxa loo idaafeeyo gobol ka mida noqdo marka meesha hadda ismu tafdiilku yaallo bacdi dhig mudaafu ilayhigana jamac ka dhig macnaa saxaa ka soo baxa markaasaad garanay inuusan faacilun fil macno ahayn hadiiba macno saxu ka soo baxa ismu tafdiilka meeshuu yaallo bacdi dhig isimka ka dabeeya mudaafu ilayhigana jamac ka dhig waxaad tidhaahdaa maalu zaydin zayd maalkiisa bacdu lamwaali waa maalyaalka adduunka yaalla qayb ka mid so macna sax ma noqo maalu zaydin zayd maalkiisa zayd maalkiisa akar meeshay taalla bacdi dhig ila ismu tafdiil waxaan idhi waa bacd maa yudaafu ilayhi waxaa tiraa mudaaf ilayhigana jamc ka dhig maalu zaydin zayd maalkiisu bacdu lamwaali waa maalyaala gobolkooda ee hadda maalka adduunka yaalla o dhan miyuu leeyay so bacdi khalaas nabad wey waayahay lakin haddaad faacil fi lmacna marka maahan marka faacil fi lmacna maaha waaya ee waa inaad mudaaf ilayhi ka dhigtaa ilaa in kaana afcalu tafdiil inuu hada maahane mudaafan kula idaafeeyey ilaa kayri keyrkiis maxaa lagu yidhi haddii uu tamyiisku yahay cayn lmubtada ha cayn lmubtada hadduu yahay mudaaf waxaa weya u idaafee ismu tafdiilka lagu yidhi soo maaha laakiin waxaad samaynaya haddi ismu tafdiilkii wax kale loo idaafeeyo markaas waa iska nasbi karta isagoo caynulmubtada aada ah, nasbi karta wuu ku yihi ilaa in kaana afcalu tafdiilin ahada maahane mudaafan ku loo idaafeeyey ilaa kayrihi tamiiska qayrkiis fa yusab markaas waa la iska kordhiga tamiiski naxwu zaydun zayd akharu naasi maalan uu ku yidhi qalad akharu naasi maalan maaha ee akharu naasi rajulan dheh ama waxaad tidhahdaa zaydun zayd akramu naasi rajulan zaidun zaid zayd mithaalka saxda maxaa kanu fiiri haddee haddaad kan midka meesha kugu qoran zaidun zaid akharu naasi maalan maanta maalan oo tamis ah macaynulmubtada ah maaha had ano kaba hadlaytaan islaamka kaadib waxaan rabnaa inuu noqdo tamyiisku caynulmubtada ismu tafdiilkiina loo idaafiyo qayrkiis taas marka waxay noo noqoneen zaydun zayd akramu nnaasi rajulan dhe marka rajul iyo zayd waa isku mid dhe marka akramu nnaasi rajulan zaidun zayd akramu nnaasi waa dadka kan u karaamo badan rajulan min jihati rajul kana mitaalka saxda zaidun zayd akramu nnaasi rajulan tanaana sax noqon karta hadda sidii balye waxaad tidhaahdaa zaidun zaid meesha horta agar ku yaalo bal waxaad dhigtaa bacdi dhig bacdi bal dhig meesha meesha akram ku yaal akram ku yaal bacdi dhig zaydun zayd maya ha bacdu zaydun akramu nnaasi soo ma ahayn ha zaydun zayd akramu nnaasi ma eh, rajulan soo ma ahayn waxaad tiraahdaa meesha oo akram ku yaallo horta bacdi dhig rajulana jamac ka dhig ila tamyiiskaa la rabeeyey rajulanna jamac ka dhig oo rijaal ka dhig zaydun zaid bacdu akram rijaali dhig bacdu akram rijaali ragga karaamaynta ay wax karaamayeen bacdi ka mida wey zaydun ey ikraamu zaydin bacdu ikraami rijaali Ah. meesha akram uu yaalo bacdi dhig rajulanta tamyiiskaana jamc bedel ah. ya maya akramka naaska meesha kaba saar ah, tamyiiska iyo waxaa la rabaa in laisku mudaabaqay ismu tafdiilka si loo ogaado inuusan faacina fil macna ahayn zaydun zayd akramu naasi eheda waxaad tidhahdaa bacdu rijaali waa ragga gabalku ha zaydun zayd bacdu bacdurijaali dhaho saasayba ehedba saasay maxaaba keenay ikraam ha meesha ikraam yaallo waxaad dhigtaa bacdi tamiiskana inta jamac ka dhigto u idaafeeyo waxaad tidhahdaa zaydun zayd bacd rijaali waa ragga gabalkood mawla rag o dhan ah ha bacd rijaali waa rag gabalkood bacdi ragga kamida wey saas wey sawaab zaydun zayd akramu nnaas yaa laga rabay rajula meesha inuu ku qoro waqad yaqaw inuu dhacaa la arkaa kullun mid kasta oo min alxaali xaalada ka mid ahada iyo watamyiisi mu-akidan xaaluu adkaynaa hayra mubayinin xaaluusan cadaynayn lihay-atin hay-a walaa daatin daatu labadu tawkiid waa ku yimaadaan xaalada iyo tamyiiska laakiin farqiga u dhexeeya kala garo xaaladu mu-akidan licaamilha ow lisaaxibiha wey laakiin tamyiisku saaxibka iyo caamilka midna adkayma hadal kaloo ku jiro adkayna hadal kaloo siyaaqa waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa kulun mid kastoo min alxaali xaalada kamid ah biyowatamisi mu-akidan xaalu yahay midkii adkayna hayra mubayinin midaan cadaynin xaalu yahay lihay-atin hay-o walaa daatin mihaalu dalika fi lxaali xaal u haday qowluhu waa ilahi qowlkiisa tacala ila waa sarreeya walaa tacthow fasahaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaala aatiin kuwii fasahaadina mufsidiina saaxiibxaalkeedii tacthow wowda soo caamilkeediina alcaamil fi laali huwa alcaamil fi saaxiba caamilkiina tacow soo ma marka hadda mufsidinayay adkayne caamilka ah, ilaa caamilkay ku macnatay uma walaytum waad jeesateen mudbiriina xaalatin kuwii dabada jeedina mudbiriina saaxibilxaalka tum tadaasa laga xaalayna oo saaxibilxaala caamilkeedina walaa wey marka caamilkeeday adkayne wa yowma maalin ubcatu lay soo bixinaa xayan xaal aan ahay aniga lay soo bixinaa xayan waa ismulxaal saaxiibilxaalkiina waa faacilka waa naay faacilka ubcatu naay faacilka wey oo ubcatu ah. caamilkiina waa ubcatu yay adkayna marka ubcatu yay adkayna maxaa yeele waa laysoo baxaa hataa ti inaad noosha lagaa fahmay sooma inaad noosha ya waa laysoo baxaa noloshu waaba la fahmay caamilka adkayna fatabasama waa dhoolla cadeeyey daaxikan xawla midkii qosla daaxikan yay adkaynaya caamilka tabasama wa tudiiu qaala shaaciru wuxuu yidhi wa tudiiu baqarulwaxshigii waa iftiimine fii wejhi dalaami mugdiga awelkiisa mugdiga awelkiisa iftiimine waa u ammaana inay dhalaalayn oy cadda wa tudiiu way iftiimine baqarulwaxshigii fii wejhi dalaami mugdiga awelkiisa muniiratan xaala ita midda iftiimayd wiid fiiri caamilkay oo tudii ah soo ilaa tudiiu iyo muniiratan ay kala duwayn agga macnaha ficl iyo ism inay yihiin maaha ka jumaanati lbaxriyi badda jawhartii loo nisbeeyo oo kale xaalay tahay jawhar bad laga soo baxshaad moodaa ka jumaanati lbaxriyi badda jawharteedii oo kale xaalo ay lamid tahay baqarwaxshigu ay iftiimineen jawhartaasoo sulla la siibay nidaamuhaa xarigeedii waxaad moodaa jawhar xarigga ay ku xirneed laga jaray la firdhiyey wadanka dhama Ah, awel xarig ay ku tixneen sida kuushi maarka ay xarig dheer ku tixneen ah, kuushi haddii xariga laga jaro soo firdhami jawhaarta mid walba waa caddaa markaas xariga laga jaraa la firdiyo wa mihaalu dalika tawkiidkii mihaalkiisii fi tamyiisi xaal u ahaaday qowluhu tacaala weeye ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda ilaahyidu cindallaahi alla agtiisa ugu tiraa ithnaa cashara shahran waa labayo toban bilood maalkeedka haddaan rabaa shahran dandabi shahrantu waxay fasire oy tamyiisine itnaa cashara itnaa cashara labiyo tobanku ti macduudku wuxuu yahay waa shahran laakiin shahriga halkaa laga soo fahmay ciddata shuhuuridaasa laga soo fahmay shuhuuridaasay marka adkayna caamilkeediyaa ah itnaa cashara saaxiibkeediyaa ah itnaa cashara saaxiibkeediiyo caamilkeeda waa fasire maaha tamiiskan ma adkayna laakiin yuu adkeeyey hadalka siyaaqiisa hadal ku jira meeshaad maxamed xidiinna hadhow ka abriso halkaas waa kan kugu sheegay laakiin ku yidhi mar kale waan u laaba doona hadalka ah tamiis caamilkiisa iyo saaxiibkiisa ma adkeeyo mar kalean u celi doona bayaan kale halkan wey meesha ugu celi ballanqaadku waa kanoofiyey ila wuxuu yihi wawaacadnaa waxaanu ballan qaadnay muuse nabi muuse halaatiina leyla soddon habeen wa ahaa soddonkii waxaan ku dhammaystirnay bicashrin toban isku darso oo habeen maahan fatama waa dhammaystirnay miiqaatu rabbihi rabbigiis ballankii uu qabtay waa uu dhamaystirnay arbaciina laylatan xaal arbaciina afartan xaal yahay laylatan min leyla oo habeen layla waxay fasira arbaciin oo saaiba saaxibultamiis waxaa ah arbaciin caamilkana waxaa arbaciin ila isagaa la fasiraayo daatadaasaa nasbinay soo ma jeedid laakiin yay adkayna layladu laylada horey adkayne ee arbaciin adkayne wawaacadna muusa talaatiina laylatan taas horey marka siyaaqa unbay ku jira iyo wa abi aalib abi aalib qowlkiisa oo yidhi wallahi qad xaqiiqe calimtu waxaan ogaaday biana diina muxamedin muxamed diinkiisa min khayri adyaanilberiyati makhluuqa diimihiisa kan u khayr badan inuu yahay khayran diina min jihati diinin u khayr badan yahay diinantan waxay tamiisina khayr ismu tafdiil kaasay fasireen kaasay fasireen asagaan caamil u ah marka ma adkaynayda lakin yay adkaynay biana diina maxamedin kasoo ah. iyo adyaantaas kale alfaadaas kaleo siyaaqa ku jirto diimaha ay adkaynay caamilkeedii saaxiibkiisa ma adkaynayo tamis waminu waxaa kamid ah qowlu shaaciri shaacirka qowlkiis uu yidhi wataqlibiyuuna nimankan horta reer taqlib ah, qabiiladan taqlibi taqlibiyun waa nin qabiiladuna waa taqlibun oo ba ay u dambaydo qabiiladu waa taqlibun ninka ka dhashayna waa taqlibiyun wey ha nin reer taqlib loo nisbeeyey markaasuu yihi wataqlibiyuuna qabiilada taqlib loo nisbeeyey bisa waxaa balaayo lahaaday alfaxlu aabe almaqsuusu bidami ceebaynta waxa lagu gaari yeelaa faxlum waa odagay kasoo askumee faxlan min faxlin xagga odaynimadu u baas lahaaday wa ummuhum hooyadoodna zallaau waa mid dib yar mindiiqun oo dabagufayn bada zallaa macnaheedu waxay tahay barideeda hilibkeedaa yarwa qaliilatu laxmil alyatayn ah, barideeda hilibkeeda aayar weeye waa u caayar mindiiqna waxa weeye marya badan ay dabada ku xidhanayaan si ay bari weyn u yeelato oy u qarida inay dabada yarta uu leeyahy markaasuu wuxuu yihi wa ummuhum hooyadood zallaau waa mid dibya oo barideedu aysan hilib lahayn min diiqun oo dabagufayn badan oo maryo badan ku xertay marka maxamshaadku waa maxay wataqlibiyuuna nimankan reer taqlib bisa waxaa balaayo lahaaday alfaxlu ah, aabbe baas lahaaday faxlan min jeeti faxlin xagga aabbaha ayuu ka baas lahaaday almaqsuusu bidami faxluhum weeya ah xumaan iyo balaayo dhan faxluhumaa lagu gaari yeelaa ayaa lagu gaari yeelaa faxlan min jihati faxlin ubaaslaado wa umum hooyadoodna zallaan waa mid dib yar min diiqun dabagufayn badan wasiibayh raximah llahu tacaala yamnacu isaga waa diida an yuqaala in la yihahdo nicmo rajulu ninaa nimco lahaaday rajula nin rajulu nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi zaydun oo la yidhahdo tamyiisa wax adkeeya oo mu noqda waaba diida wa waxay ku awileen waxa weeyaan siiba iyo ragga raacay faxlanta fil beyti xaalu ku sugan yahay calaa anahu xaalu inuu yahay mu-akidatun oo adkaynaysa ee tamyiis mu-akida ma jiray leeyihi waa u diiday marka ibnu hishaam wuxu uri wa shawaahidu shawaahidda haabitatun waa mid ku sugnaatay calaa jawaasi lmas'alati masalada banaanaashadeeda in tamyiis isagoo mu yimaada inuu tamyiis isagoo mu yimaado shawaahid badana loo hayaa shawaahid fara badan wa shawaahidu shawaahid meesha araabteeda fiiri wa shawaahidu shawaahida calaa jawaasi lmas'alati xaalo ay shawaahidaasu ku sugnaatay kaiiratun waa mid fara badan waa mid aada u fara badan falaa xaajatan wax baahiya uma sugnaan ila tawiil ilaa wila mid dil arkaba mid alla tamiis kastao muakida in tawiil dabada loo gelsho sax maa wa dukuulu tamiisi tamiis inuu galo mideeda kale fii baabi nicma wa bisa baabkaas inuu galo akaru asagaa badan min dukuuli xaal sida aalibkaana waxaba la yaqaana bisa iyo nicma tamyiis inuu galo waaba lagu yaqaanba laakin xaala kuma badna xaala kuma badna marka bisa alfaxlu faxlun faxlan faxlantaas in tamyiis laga dhigo oo uga dhow in xaala laga dhigo ila waa sidii lagu arki jiray wallahu subxaana wa tacala alam sala allah waslam wbaarak ala nabiyina maxamed